سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر bal waxii kuma soo arooray baabkiisii weeye rasuulkii ilaahay salawaat wasalaamu calayh kalaamkiisii iyo hadalkiisii xagga gabayga iyo shicirka uu kaba hadlay oo <clears throat> wuxuu baabku u baabaysan yahay bal shicirkii oo dee qayb hadalkii kaba mida ah wixii jaanibkaa ku tacaluqsanaa ee hadal uu leeyahy ahaaye bal laynoo soo naqriyay in kaba mida ayaa baabkay nooguba iman kolay laba qayboodna waa noqonayaayo mid ahaani waxa weeye bal waa abyaad shicira oo isagu ilaahay baaba yidhi wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lahu isagu shaacir ma ahayn shicirna ma nadmin jirine laakiin dad kale ay nadmiyeen oo ama saxaabadii kaba mid ah ama dad horaba ahaa rasuulkii ilaahay uu isagu inshaad ahaan iyo uu soo qaaday oo uu bal maalan sheegay taasi way noo iman oo waa qayb kaba mida ah. waxaa kaloo iyaduna aan arki doonaa iyaduna kuba iman doonta bal sheegid ama wax ka sheeg uu wax ka sheegay shicirada qaarkood oo uu rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh wasalam maalan beyt ama shatri bayd oo uu soo qaaday oo uu sheegayba shicir carabi tirisay ka ugu heer sarreeye inuu yahay oo kale waa isagoo qiimeeyey shicirkii bal taasoo kale kolley axaadiis kala duwan oo xaggaa shicirka ku tacalluqsanayd oo barhkoodna ama tafsiilkeeda ama umuurihiisa ay inta uu inoo soo naqlin doono bal kagaba sariixsanaayeenoo dee kitaabkii in laynoogu soo naqlin baa jiraysa waa kitaab aada u mukhtasara ee balbaabku waa kalaamkii rasuulka ilaahay ama inshaad ha noqdo ama ka hadal uu ka hadlay uun haba noqdiyo wax ka sheeg shicirka ee wixii kuba yimi dee kitaabkana uu sheeku kuba soo dhiganayo axaadiisu axaadiisiyo tobaneeyaaba markaasay noqon ka koob iyo marka qaala almualifu raximah llahu tacaala xadaana caliy bnu xujrin qaala xadaana shariikun can ilmiqdaam bni shurayxin can abiihi can caaishata qaala anahu qaal kale caawa dadkan arki doona waa dad aynu inta badan soo araragnay oo joogsi sidaasan kuba joogsayn lama jirtee laakiin shariikani waa inagu soo noqnoqdaayo waa shariikulqaadi waa nin qaadi ahaa caalim ahaa caabid ahaa oo marka horeba aynu usoo aragnay bal kalaamkiisa labada nine isdhalay muqdaam ibnu shureyx iyo shureyx muqdaam ibnu shureyxna waa atbaacu taabiciintii walow siqaaru taabiciin uu soo gaadhay uu hagaag kula mucaasarooduu la waqti ahay laakiin aragti saxaabo u arkay ayaan sugnayn waana nin siqa ah kitaabkan tirmidina shamaailkiisuu ku suganye jaamiciisa kuma sugna walow aimada kale dee muslim iyo keyrkiiba ay wax kaba wariyaan abihiisna shureyx ibnu hani baa laydhaa waa nin isagu mukhadramo dadkii waqtigii rasuulkaba soo gaadhay ahaa laakiin dee rasuulka ilaahay lama kulmine waa dadka waaweynee taabiciintii ayuu kaba mid yahay oo waxa weeyaan asxaabtii calina kaba mid ahaa abu waa nin bal maalan isaguna taabiciintii waaweyneed kaga mida ah, ama muqadramiintoodii kaga mido ah, ibnu hani baa la ydhaah haddaba shureyx ibnu hani la ydhaaho ayaa caaisha inooga soo noqonayo bal hadalkanoo qaala shureyx baa wuxuu yidhi qiila lahaa caaisha ayaa waxa lagu yidhi hal miyuu ahaa annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam yatamaalu bishayin mina shicr yatamaalu ku ku sheego oo dee baydkii isagoo soo qaata weeye tamaulkiin bishayin wax min ashicri shicir kaba mida rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh ee qur-aankana way ogyiin inaanu shaacirna ahayn ilaahayna yidhi dee umabay habbooneen shaacirba inuu noqdo eh, laakiin waa shicir dee kaa dadka kale ay yidhaaheen wax ka mida ah, munaasabo munaasabooyinka ka mida ah, mau soo qaadan jiray oo isagoo kusoo halqabsada ama irbayd ama shadri bayd ama wuxun baltiriyo isagoo sheega qaalat waxay tidhi markaa caaisha kaana yatamaalu bishicri bni rawaaxata saxaabiga ibnu rawaaxa waa saxaabigan jaliilkee dee mashhuurkee shucaradii rasuulka ka mid ah cabdullahi ibni rawaaxe ansaareed ee khasraj saxaabigaasoo shucaradii rasuulka raggii ugu mashhuursanaa kaba mida ah. carabkoodana raggii ku jihaadi jiray say seeftooda ugu jihaadayaan kaba mid ahaa dagaalkii muutana umaradii ka mid ahaa la dilay ninkii saddexaadba weeye ee umaradii dagaalkii muuta ahdigii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh rasuulkaana sii wada magacaabay saddexdoodaa la dilayba ayuu shacankiisa ayuu rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh awqaanta qaarkeed wax ka mida ah ayuu rasuulka ilaahay tamatul ahaan ama inshaad ahaan beyt ha noqdo ama inkaas dee waxa weyaan shadri ha noqdo ama wax ka badanba haba noqdee ayuu rasuulka ilaahay ku tamatuli jiray ama ku inshaadi jirayba awqaanta qaarkeed ama sheegi jiray oo awqadee munaasaba daraaddeedu kollay shicirkii dee maalintii khandaq la qoday allahuma lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallayna iyo waa shicirka ayna rawaaxu ahaa ashcaar kalena waa lahaa barhkoodna aan arki doonno isagoo rasuulka ilaahay hortiisa kaba tirinayay waana dadkii carabtii ama quraysh khaasatan nimankii shucaradooda ahaa ee muslimiinta iyo dee usoo gabyayey iyagoo wax ka sheegayo dacneeyo oo ceebaynayaba raggii de iyaguna u gabyayey u jawaabayay isaga ibnu maalik iyo xasan ibnu saabis bay ahaayeen haddaba shicirkiisaas aqoonta qaarkeed ayaa caaisha tidhi sooba qaadan jiray oo uu bal matalan sheegi jiray wayatamalu macnaa wayunshidu weyaan oo rasuulkii ilaahay waxa weyaan imaka bayd keliyaba xataa ama shadri bayd ruuxu hadduu sheego aqriyo ama dee taasoo kale tamaul waa lagu idlaaqayaa waxba shardi mahasa barhkooda hadalkooda lagaba fahmayo inay dhowr baydiyo ay noqdaan rasuulkii ilaahay waa baydka ama shadriga inoo soo socda ayaabuu ku inshaadi jiray ama laba iman jiray sheegi jiray oo wayaquulu wuxuu odhanayay wayatiika akhbaari man lam tusawidi daahirka cibaaradu waxay tahay basti wuxuu wayaatika bilakhbaari man lam tusawidi ibnu rawaxa lahaa halibana aniga nusadaydu wayaquulu baa ii taale waxaa nusooyinka qaarkood kitaabka dhacay wayatamahalu biqowlihi qowlkiisii oo weliba cibaaradana iihaam weyne ama uu kuba sugan yahayoo inuu beydkan ama shadrigani uu kalaam ibnu rawaxa leeya ibnu rawaxa ma lahaa ibnu rawaxa hadaladee ama abyaad kaluu lahaa oo barhkood rasuulka ilaahi salawat salawaatullahi wasalaamu calayh ee munaasabad daraaddeed uu soo qaatay laakiin intani waa adigu ninkii jaahiliga ahaa ee qasaa'idkan mucallaqaadka la yidhaahna raggale mid ka mid ahaa darafat ibnulcabdi ayaa shadrigan leh oo waa shadrigii beydka aakhirkiisiiye waxaa ka horeeyey satubdii lakal ayaamu maa kunta shaahiran wayaatiika bilakhbaari man lam tusawidi oo maalmuhu waxay kuu muujinayaan wixii adiga kaa qarsoonaa ee kaad jaahilka kaba ahayd ayaa ayaamuhu kuu muujinayaan wayaatiika waxa kuula iman bilakhbaari war oo wararkaa dee ka dhacaya meelo kaa durugsan adiga waxa kuu keeniyo kuula iman man shaksi lam tusawid adugu aanad sahayn sahay aanad siin si warka kugu keeno adugu kharaj bixin sahay maad siin siuu bal warkaa kugu keeno ayuunbaa warkii kugu keenay dhaliyo oo dee warkii isagoo socdunbuu kuu iman wixii meelaha kaba dhacay waad ogaan ayaamaha waxaa kaa qarsoonnaa dee bimuuxul waqti baad ku ogaan ruuxaanad sahaysiin adugu aanad diranna warkuu kuu keeni <clears throat> kole beydka ku xigayna macnahaasun buu laha wayaatiika bilakhbaari man lam tadic lahu bataatan walam tadrib lahu waqta mawcidi oo waxaa akhbaarta kuu keeni man lam tabic lahu bataatan mid aanad hayro u iibin ama baro waa nooc dhankooda labada kaba mid ay qaadan jireen bataaqun waa waxyaalaha ay xiran jireen oo kale walam tadrib lahu waqta mawcida aanad ballan iyo waxyaalaha aad la lahayd oo bal uu kuu keenay adaanu jirin ayaa wararka kuu keeni bacda ujeedadu rasuulka ilaahay abyaadihii kolkol uu soo qaadan jiray ba waxa kaba mid ahaa shadrigana ka mid buu ahaa wayaatika bilakhbaari ma tusawidin bal markaa waxaan haynaa rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh waliba shicir horta dee nin muslimin leeyahay inuu munaasabad daraaddeed u soo qaatay tamatul ahaanba waxaa kaloon haynaa nin jaahiliyoon muslimba ahay inuu horeeyey shicirkii oo dee waxa weyaan isaguna waa shicir xikmalatan waaqicana ayuu rasuulka ilaahi soo qaatayna waan haynaa weli waxyaala kalena way inoo dambeeyaan kol nin yar wada eegi doonaa insha allahu tacaala xadaana mxamed bnu bashaari qaala xadaana cabduraxmaan bnu mahdiyin qaala xadaana hawriyu can cabdilmalik bni cumayrin qaala xadaana abu salamata can abi hurayrata qaala anahu qaala sanadka ragga hore oo dhan waa rag inoogu soo noqnoqda waana rag wada a'imaa ah saddexda hore cabdimalik ibni cumeyrna waa nin taabici oo siqa ah abu salamana waa taabici marka xadiiska waxay noogu wada sugan sanadkiisa laba taabici oo ha kala weynaadeene isku xiga abusalamahana fuqahadii waqtigiisiina ka mid weeye waana barhkoodna fuqahadii madiina toddobaad ahayd bay adugu ka toddobaadba kaba dhigaan kolla dee nin kale ka toddobaad kaba dhigaan waana ina cabdiraxmaan ibni cawf weeyaan oo dee axad alcashara ayaa aabbo u ahaa oo ina cabdiraxmaan ibni cawf weeye ina abibakarna way dhashay can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ina asdaqa kalimatin kelimata ugu run badan oo qaalaha uu ku hadlay oo uu yidhi ashaaciru nin gabayaay kelimata ugu run badan oo marka la eego waaqaca iyo xaqiiqada iyo side waxay tilmaamaysa macnaheedu iyo uu xambaarsan yahay kelimada shaaciriyidhinta ugu run badani kelimatu labiidin ninka labiid la yidhaaho kelimadiisii weeye labiid kelimadiisii weeye labiid ibn abi rabiica maxay kelimadaasi ahayd alaa kullu shayin maa khala allaha baadilu taas baa rasuulka ilaahay yidhi horta kelima imaka halkan waxaaban aragnaa ala kullu shayin waa toddoba kelimo ahyaa inta inoogu wada sugan rasuulka ilaahayna kelimuu ku idlaaqay oo dee horena waanu soo aragnay luqada carbeedna waa wax iska jira oo kolbaa kelimo inta la idlaaqa loo jeedaa kalaam kalaam dhan iyo hadal dhan loo jeedaa su ibnu malik laha wa kilmatun kalaamun qad yu'am oo dee kelima ayaa kolkol maxaa loola qad taabo loola jeedaa ama lagu idlaaqa kalaam dhan oo dee ujeedadu laba kelima iyo wax ka kasii badanba ayaa bal maalan taas ay tahay oo imika macnuhu taas weeye oo imika waa shadrigan oo dhan iyo de ama hadduu doono shadriga ka ka dambeeya la socdayba ee beydka lamidiba waa macnihin unbuu sii akidayaa haddaba rasuulka ilaahi wuxuu ihi hadal bal ama beyt uu ku intiriyo nin shaaciri oo gabayaayo ka ugu run badani waa tan oo de wuxuu tilmaami waafaqsanya bay ilaahay kullu shayin halikun ilaa wajha oo kullu man calayha faan oo alaa kullu shayin shay kasta oo maa khala allaha ilaahay aan ahayn wax kasta oo ilaahay ka soo hadhayba baatilun mid tirtirmaya weeye baaba'aya weeye suulaya weeyaanoo aa'ilun ila budlaan macnaa inuu buro tirtirmo oo baaba'o ayuunbuu ku dambaynayaa waana hadal xaq ah oo hadalkaa ilaahayna waafaqsan welibana baydkan kollay ninkani intii uu jaahiliyadiisii buu tiriyey ee islaamnimadku isagu soo gaadhay mucalaqaadka raggalena nin ka mida weeye lamid ibn abi rabiicata alcaamiri waana nin shaacira intii uu islaamay dabadeedna shicirka faruu ka qaado kolley aadna uu u cumriyey oo ilaa waqti dambuu noolaayo boqolka waa dhaafaybe haddaba in waxa weyaan uu iska daayay oo mar la weyniyeyna wuxuu yidhi ilaahay wax ka khayr badan buu iigu bedelay oo dee baqaro iyo aduu qur-aankaa ilaahay iigu bedelay buuo oh, bayd keliya iyobay sheegaan ama dee waxaan kaba badnayn bay idhaahaan bacda islaamihi waa tiriye markaa baydkani intii aanu islaamin baabay ahayd jaahiliyadii uu kuba sugnaa ayuu hadalkan xaqa a yidhi markaa rasuulka ilaahay hadal la yidhaaho oo shaacir yidhaaho ka ugu xaqsan ugu run badan riwaayana way noo dambaysaa ugu xeeldheer marka la eego shicir ahaan waxa weeye waa kelimada labiid yidhi oo alaa kullu shayin maa khala allah baadilu wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu oo naciim kastaana waa mid naciimka adduunyuhu ujeedaa naciimka aakhira uma jeedo shakili waa wax suulaya oo tirmayo dee isna waa hadalkaa xaq ah waaqaca waxay soo naqliyaan malaa isagoo dee waxa weyaan makaba la joogo oo uu maka yimi oo naadi nawaadidii dee maalan kacbada agteeda qureysheedna uu shicirkiisa kaba tirinayo ayaa beydka markuu tiriyey hayaaba cusmaan ibnu madcuun baan filaya cusmaan ibnu cafaan ma ahayn ayaa markuu yidhi de wakullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu ayuu yihi been baad sheegtay oo dee naciimka jannadu ma suulaya waan waqtigaa dee islaamkuba bilowga ahaa markaasuu ka cawdu ihi reer makow dee tan oo kale ninka jaliiskiina ama idiin yimaada hadalkaa been baad sheegtay lagalama hortegi jirinoo xataa ay saxaabigaasna dhiib ka soo gaadhay laakiin dee naciimku ujeedaaba taasaa beydka ka dambeeya wuxuu ahaaba naciimuka fi dunya guruurun waxasratu tacmaluun wa antaa qariiban can matiinika oo naciimkaaga adduunyo waa qoomamo iyo keda unba oo si ayaad meeshii aad hargelaysay waa deeta kaba cabiray iyo halkii maxalkaagii aad ka tegaysaad kaba dhimanaysaa bal haddaba hadal shaacir yidhaaho kaasba ugu run badan buuli markaas hadna maxaan arkaynaa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh isagoo qiimeeyey shicirkii wax ka sheegay isagoo eegay bal waxan uu kulansanay iyo muxtawi iyo ulowkii oo dee sheegay bal waxa uu yahay iyo runnimadiisu xaqa ama dee waaqaca uu waafaqsanyay walin axaadiisa way noo socotaa marka muxuu raaciyey rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu calayh xadiiskuna waa xadiisu saxiixayn bay nooguba sugan wakaada wuxuu u dhowaaday umayat bnu abi salt ninka umayat bnu abi salti la yidhaahaa an yuslima inuu islaamo ayuu u dhowaaday manaa waa sigay aad buu ugu dhowaaday inuu islaamo ninkan umayat bnu abi salti waa nin reer daa'if ahaa kolay diimaha horena waa nasaaradayana aad buu u yaqaanay waa dadkii asnaamta iyo waxyaalaha kaba tegay oo iyagu aakhira iyo taasna rumaysnaa waxaanu waqtiyadaa dee yaqiinsanaa ama oga in dee nebi waqtigiisi gaadhay soo baxayo malaa damacna waa kaga jiray adigu ugu dambayn markii rasuulka ilaahay lasoo diray isagoo jooga ayaa xasad daraaddeed ayuu u kufriyo u raaci waayey waa xasad daraaddeed un wax kale may ahayn waan garanayay inuu isagii yahay bal malaha waa dareensanaa sida qisooyin ibnu kasiir iyo bidaayihiisii uu kuma soo naqliyo abi sufyaan marka ibnu xarbi iyo balmatalan dhex martay isaga maray shaam wada tego inay soo wada noqdeen iyo hadallo iyo waxyaala bergii dambana haddana markii rasuulka ilaahay laba soo diray ay dhibaatana uba kulmeen waa dee mawqacase dee in badanoo qolooyinkii axbaartii iyo ruhbaantaas iyoba uu ka soo baxayo nebigaasi waqtigiisu dhowaaday iyagoo ay ahayd umuurihii hore ay kutubtoodii kuba hayeen ay tilmaamayeen ay xadidayeen oo xataa soo aragnay salmaan in xataa ee madiine iyo say tahay iyo halkay buqcadeed tahay iyo loo soo xadidayba oo magaalastaasoo dee timir loo dee taasi in kala soo baxayo bilaad alcarab ka mid ama ah mahaajarkiisu yahay haddaba iyaday waxyaalahaasi jireen baa markii rasuulka ilaahi la soo diray ayuu isagu cinaad iyo xasad buu kufriyo xataa waxaa dhacday beder markii dee la laayay nimankii sanaadiidii quraysheed la laayay waaba tegay isagoo baroor ah ayuu tegay dee gabay kutubta inooguma sugan oo iyagii ku ammaanayana waaba tiriyey ugu dambaynna waqtiyo madaasanadii sagaalaad iyo meelahaas buu gaalnimadii kuba dhintay xadiisna waa inoo dambeeya rasuulkii ilaahay shicir uu leeyahy loo tiriyo badan bal dee ciladiisani imanka kutubta inooguba sugan ee xataa kutubta tafsiirka barhkood ibnu kasiir meelo ka mid iyana uu abyaado soo qaado kutubta taariikhdiiya waxaa inooguba suganna waa shiciro ama ku tacalluqsan dee aakhiro iyo in laysu soo bixinayo iyo bal ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkii iyo aayaadkiisa iyo umuuro wada taasoo wada xikmo iyo wada xaqa ayaa shicirkiisu ahaa marka tan baana rasuulka ilaahay marka la eega shicirkiisu wuxuu kulansaday umuuraha uu xambaarsan yahay ayaa wuxuu yidhi wuxuu uga dhowaaday waayo shicirkiisuunbaabay ahayd wuxuu ka hadlayay ee uu arkay ee uu dhagaystay uu maqlo kalba nin inoo soo socdaa markuu bayd u sheegu kalba odhanaya bal siiwa siiwad ilaa uu boqol bayd uu ku inshaalay nin reer saqiif aha isaguna ama reer daa'if aha markaasuu yidhi wuxuu u dhowaadayba uu sigay inuu islaamo marka la eego shicirkiisu waxaanu xambaarsan yahay iyo umuurahan uu isagu kaba warramayo shicirkiisa kagaba warramay taas waxa keenay waa xasadkii markii dambe ee uu xaqa u diiday wakaada umayat bnu abi salti an yuslima xadaثna mحamed بن المثنى qal xadaثna mحamed بن جacفr qal xadaثna شhucbaة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفyان البجلي قال أنه قال balxadiidka raggani waa raggii saxiixa waa rijaashii saxiixa guud ahaan xadiidkuna saxiixayna waa inooguba sugan yahay raggana kollay intooda badan ee mala saxaabiga mooye hore waan usoo wada aragneen wuxuu ihi saxaabiga jundub ibnu sufyaan albajari asaaba xajarun dhagax baa asiibay isbaca rasuulilaahi sal llahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay fartiisii oo adugu sida riwaayada bukhaariiyo kuba sugan rasuulka ilaahay baa turunturooday dhagax buu ku turunturooday fartiisii baa qoomantay markaasoo barhkood waxaa kuba sugnaa riwaayaadka fii bacdi mashaahidi waa mashaahidii iyo dee jihaadadii uu kuba jirayo dagaalada barhkood baanu ku dhex jirayba adigu sida riwaayo kuba timi barhkood waa soconaya adigu laakiin bal rasuulkii ilaahay baa intuu dhagax ku turunturooday ayaa farihiisa kaba midi ay dhiigtay asaaba xajarun isbaxa rasuulilaahi sal llahu caleh wasalam falam yati markaasay dhiigtay faqaala wuxuu yidhi hal anti ilaa isbacun damiiti wa fii sabiili illaahi maa laqiiti hal anta adigu miyaa tahay anti hal anti adigu miyaa tahay waa isficiin waabuu la hadlaya ama dee waa taas ilaa isbacun far uun mooye oo damiiti aad dhiigtay ma wax kalaa tahay macnaha istifaamtuna waa linafyi ama waa istifaamta inkaari ay idhaahaan oo dee hashii markaa macnaamaa un bay noqon oo anaa ma tihid weeye waxba inayadii su-aal iyo jawaab lagama filaye adigu ma tihid wax kale ma tihid waa far baa tahay waxa ku gaadhayba dee waa inaad yar oo mantay dhiig yari kaa yimi maadgu-in dhib kaloo intaa ka weyni kumay gaadhin waxa tahayba calam yaroo kooban weeye iyo inay dee bal matalan ku yar doomanta ay ku dhigtayn wax kale ma tid markaasaa muxuu wa fii sabiililaahi ilaahay sabiilkii baanu ahaaday maa laqiiti ay wamaa laqiiti waxan aad la kulantay ee uu kugu gaadhay nabarkana fii sabiililahi waa ilaahay dee daacadii iyo jihaad ayaabad iyaduna oo maaha adoo macno la-aan u socda adoo dantaadii kale u socda meel aan xaq iyo dariiq aan toosnayn nabarkana kuguma gaadhin ee wuxuu kugu gaadhayba ilaahay sabiilkii iyo daacadii iyo jihaadkiio de inta yarinaha waa khayr weyn iyo liibaan baabay dee noqonaysaa dariiqeed tahay wuxuna wax weyn maaha imtixaan kale kumuu qabsan kumaygu intaasoo kaliyon bal taas buu idhi waana bayt culimada qaarkood ba halkan waxay ku dabdiyeen ba hal anti ilaa isbacun daniyat wa fii sabiil lahi maa laqiyat ujeedadoo kale taa waxa ku xambaaray uun inay leeyihin dee waaba baydii makasiisa u dhan ilaahayna wuxuuhi wamaa callamnaahu shaqa wamaa yanbaqii lahu taas buu yidhiba haddii dee imaka taada la sukumyada baydnimo iyo wasanimadii hagaagsanayd buu kaba baxayaayo dee bal markaa tani laakiin imaka waa kalaam dee mawsuun oo qaafiyadiinaba leh taas buu uu noqonayaa taasaa ku xambartay laakiin kollay dee riwaayadu kuba timi tan weeye taa culimada qaarkood haba ishaareen laakiin waxa ay tahay unoo dee markaa kollay halkana culimmadu inoo soo naqliyaan rasuulka ilaahay markan uu sheegay ee uu tiriyey isagu munshi xaggiisa ka sameeyey oo nadmiyey muu ahayn waxa weeye waa munshidu una waa beyd cid kala tidhi oo barhkood ay idhaahaan ibnu rawaaxaba beydkan yidhi waana taa aynu soo maray oo waxa weeyaan soo marnay caaisha inay ahayd abyaadihiisa ama shicirkiisa waa soo qaadan jiray rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh kutubta qaarkeedna ay sugantay ashcaar uu leeyo sab kuba timi oo layidhi waa ayaamihii muuta ama markaa la diri doono iyo ayaamu tiriyey barhkoodna ay soo naqliyeen waliid ibnulwaliid ibnmarkaa eh, wliidweliid eh, ibnulwaliid eh, inuu isagu lahaaba oo abu ninkii la odhanaye dee intuu rasuulka ilaahay markuu arkay inuu celinayo iskaga tegeen meel xeebta ayuu isagiyo koox maka ku xidhxidhnaayoo ka soo baxsaday oo waqtigii ku soo beegmayna rasuulka ilaahay cahdiga uu la galay ahayd inuu celiyo halkaa ku ururay adugu ninsaasoo dee isaguna dadkii xidhxidhnaayo qoyska ee reer welid ibnulmuqiira welid ibnulwelid ibnulmuqiiro khaalid bay walaalahaayeen ayaaba baydka yidhina way yidhaahaane bal markaa waxaan leenahay <coughs> rasuulka ilaahay munshi ma ahayn isagu beydka la yimo ikhtiraacday oo sameeyo nadmiyey ee munshid buu ahaa inshaadku waa shicir khayrka alleyo tiriso taas baa inshaad laba yidhaahaa bal dee kolkol walow loo isticmaalo shicirkiisa haddii la yidhahdo dee inshadeedii min lafdihi oo kale iyo kolkol ama linafsihi iyo ay dee tan kol ay u isticmaalaan markaa kutubtiiyo waxyaalaha ay soo naqlinayaan riwaayadka caanka hadiya waxyaalaha la kala maqleen laakiin ta badan inshaadku waa waxa khayrkaa leeyahay ood sheegto ama aad tiriso oo dee ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen ben bal haddaa taa la odhan iyadu shicirku walow dee yahay wasanka iyo qaafiyada leh haddana waxay idhaahaan shicir wuxuu ku noqon karaa markuu ruuxu shicirnimo u qasto eh, haddii cibaaradii ruuxu hadal iskaga hadlo hadalkiisina uu waafaqo uun imaka awsaabtii shicirka ee mid ka mida uu waafaqo qasad shicirnimona aanay jirin dee ruuxana shaacirtaa kuma noqonayo shicirna lama odhanayo hoyadata haddii la idhaaho xataa aayad qur oo dee balmatalan dee waxa weeyaan ayaaba usluubkay uba yimaadeen iyadoo dee ay kalaamka nasriga ay tahe kalaamkii ilaahay ay tahay ayaa barhkood ay dee awsaantan ay barhkood sideedii uga yimaadeen ay waafaqayaan shicir dee maaha oo shicir wixii aan loola qastin shiciree ruuxu aanu odhani hadal uu yidhi un wasankii iska waafaqo taasna shicir lamaba odhanayo bal haddii xataa la yidhaha rasuulkii ilaahay baaba tan yidhi walow dee taa kale ay raajax tahay isagii shicirnimo lama qastin hadduu markaa shicir ashxaarta ka mida waafaqo ee majmuuco xataa aayad qur-aanaa la helayaayo se maalan awsaanta qaarkood dee sideedii kuba yimi oo ama wadankii lagu taqdiicin karo wadankii lagu taqdiicin karo ayaa la helayaa tiina kale daan qadka jirin shacir lamaba odhanayo bal hada mid kalena waa inoo dambeeyaan welina kalaamkii aan ku kulaatayn layna waa inoo dambeeyaan xadaana maxamed ibnu bashaari qaala xadaana yaxya bnu saciidin qaala xadaana sufyaanu koley waa inagu soo maxamed ibnu shaar mar dhowedna waan soo hayne markii hore sheekhiisu wuxuu aha cabduraxmaan ibnu mahdi imikana waa ninkii qariibkiisa ahaa saaxibkiisa ahaa ee isagaaba maalan waa imaamkii labaad ee waqtigaa weliba imaam ahlujarxi wa tacdiil labadii naatinaayo waa yaxya ibnu saciid alqataan marka dambana thawri unbaa xadiiska halkii hore laakiin xadaana thawri buu yiri imikana xadaana xadaanaa sufyaan buu yidhi waana hawr uun oo bal maalan intaa yar baa isbedeshay halkii cabdiraxmaan baa yaxya yimi xadaana abu isxaaqa can ilbaraa ibni caazibin qaala anahu qaal qaala lahu rajulun baraa ibnu caazib baa ninku yidhi afarartum miyaa cararteen can rasuulilaahi sal llahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay miyaa ka cararteen iyo abaa cumaarata abaa cumaarow maalintii xunayn buu u jeedaa oo wuxuu leeyahay saxaabadii rasuulka haddaad tihiin isaguna dee waa joogaybe rasuulkii ilaahay maalintaa miyaa ka cararteen faqaala wuxuu yihi laa maysh wallaahi baan ku dhaartay ujeedo dee waxa weyaan laa may oo meeshii dad dee cidhiidhigii badnaa iyo iyadoo nimankii reer hawaazin ay ku soo iyo dad badan oo markaa acraabtii ahaa ama bulaqadii ahaa iyo waxyaale laba socdo iyagu markiiba xataa kii waxyaalihii ay qarsanayeen muujiyey oo yidhi maanta sixirkii baaba iyo hasiimadooda bad unbaa celin doontiiyo waxyaale lahaa iyo bal umuuro saasa ayaa ku dhex jiray markaasoo taas baa waxay keentay dad badan markaa inay dadka diyaacayay markii leebkaasi kama hor yimaadeen inay dee soba kari waayeen ama ay joogi kari waayaanoo si ay u socdaanba madaayiqdii ama meelihii layskaga hor yimin marka dad badani way jireenba celada wuxuu wadaa un lam nafira jamiican weeye dhammaantayo kamaanaan wada cararin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh bar cararay way jireen dee rasuulkii ilaahayna dad waxoogaaya oo dhinaciisa joogay oon kaba tegin baa jira waayo isagu xaggoodunbuu sii ordaya marna dib umama soo joogsane iskabadaa inuu laabme mama joogsane xaggoodunbuu baqashiisii u sii eryaye oo waa kan wuxuu ihi wallaahi baan ku dhaartee maa wallaa rasuulullaahi sala allahu calay waslam rasuulka rasuulka ilaahay dhabarkiisa ma jeedin bal iyaga xaggooda ayuu daabadii uu fuushanaayo weliba mid dagaal u suubato ahayd meeshaasoo kalena aan la markaa adeegsanba jirin ama aan loo fuuli jirin ayaa waxa weeye ayuu xaggoodii usii erariyay waanu inoo soo socda haddii a laydhaha taasi wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay ma cararin oo dee markaa dad jamaaca oo saxaabadii waaweyneyd ka mida oo dad qoyskiisii ka mid ahaana ay jiraan oo cabaas iyo xaaris ibn markaa dee abu sufyaan ibn alxaaris ibn cabdilmualib iyo bal maala cali ibn abi aalib iyo adugu dad qoyskiisa ka mid ahayo in saxaabadii waaweyneyd kaba mid ahayd oo boqoleeye ahaa oo dhinacyadiisa joogay baa jiray oon iyagu cararin markaa dadka badankiisii ay dib u laabn tilmaameen marka wuxuu hi walaakin wallaa waxa jeestay oo cararayba saracaanu naasi dadka kuwoodii degdegayay saracaan ra'da waan fadxinaynaa waanay bannaan tahay in la reebo saracaanu naasi laydhaa waxaana ay tahay waa dadka iyagu dee marka waxa weeyaan markaaba degdege ee waxa weeyaan cararo ee taas weeyaan oo imaka xadiiskii dulyadayn oo kale markii uu rasuulkii ilaahay sahwiyey ee laba ragcadood intuu dee tukaday uun uu mooday inuu ka baxay waa salaad buu ku jira dadka iska daaya inuu markaa laba ragcadood ka baxay dadkii qaar iyagoon waxba hubsan ayay baxeen kuwa saracaanka lagaba cabiro xadiidkaas ay ku sugnay oo dadka markaa ugu horeeyaba ee waxa weyaan dhaqaaqo oo kale oo iyagoo salaadii waa la gaabiyey taa isleh bal haddaba waxa weeyaan waa maaha dadkii may wada cararin in badan oo ka mida dee wax carare iyo wax markaa ay usoo noqdaanba kari waayo dadkii badnaayo boqolaalkaayo kaba horyihin macaa dawaabkoodii iyaga neef markaa ama waxay fuushan yihin oo u soconay si ay meelay soo maraadna jirine adigu dad badan way jeesteen walaakiin wallaa waxaa jeestay saraxaana naasi dadka kuwoodaa degdega ayaa iyagu cararay oo noqday tegay sababtuna waa maxay waa tan oo talaqatum waxa la kulantay oo kala hortimi hawaasinu reer hawaasin baa binaqli leeba bay kala hor yimaadeen macnaa reer hawaasin horta dee waa dagaalkii xuneyn oo rasuulka ilaahi markuu maka furtay uun ayuu dhacay rabadaanna hadduu ku dhammaystay maka dee shawaalba uuu soo baxay waana ogaa inay isurursadeen reer hawaasin iyo wixii kale soo raacay iyo reer daaif nimankii degayay daaif degaya reer saqiif iyo waanay badnaayeen oo dee dee way ahaayeen dhulkani dee iyaga uga sii horeeyey oo dhulkii buuro ahaa iyo dooxyadii iyo meelihii ee waxa weeyaan madaa'iqdii ahayd iyobay sii wada galeen iyo meelihii dee bal lagu yar dhuuman karayey oo kale markay waqti muslimiintii kuma soo dhaadhaceen ayuunbay xablo mar keliya ku soo qaadeen weerar iyagoo leebabno dee kaga dhigay sida roobka oo kale dadka badankoodii markaasay carareen oy laabmeenba in rasuulka ilaahay laakiin iyo dee saxaabo kale waa tan oo way hadheen iyagu marka wuxuu ihi waa sababtii tan keentay meel aan la filayna ay kaga soo baxeen dhulkiina dhul dee bal matalan dadkiina ay isku dhex jireen iyaguna weliba dadkan oo dolaqadii iyo waxaa dad aan weli iimaankoodu adkaadna waa la socdaybeen wa rasuulullaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahina calaa baqlatii baqashiisii kuba sugnaa boqoshuna waa dee ruux iska gurigiisa iska joogo oo iska aamina ayuunbaaba fuule eh wax dagaal loo fuula maaha wax u suubata maaha fari iyo karri oo kale dee waa carab carab iyo rogaal celin iyo umay suubanahayne eh, waa rasuulka ilaahay shajaacadiisii badnayd geesinimadiisii taas bay ahaydoo baqashii loo fuuli jiray xaalada amniga la fuuli jiray ayuu isagoo dagaalkaa kuma jira oo halkaas meel iyada la fuulaba aan ahayn haddii uu isleeya weerar qaadna dee aan meesha gaadsiinayn haddii ruuxu isleeya bal meeshii uu isleeya bal cararna isagii iyadana markaaba la soo gaadayo kaloon u suban karri iyo farri ama caran iyo rogaal celin ayuu rasuulku fuushanaataasna waa dee lifardi shajaacatii bay ahaydba marka wuxu uhi waa sufyaan ibnu cabdilmualib abu sufyaan waa abu sufyaan ibn alxarit amiyagsan baa i laakiin de waa suurtagal idinka inay idiin saxan tahay waa abu sufyaan ibn alxarit ibn cabdilmudalib oo rasuulka ilmaadeen rumay ahaayeen abilxaris baa la odhanayay markaa isaguna waa dad waqtiyadaasu islaamkiisu ahaa aad buu u dib dhacay islaamnimadkiisu bal muu ahaynuun dee nin islaamkiisu dib dhacayoo saa lagaga dhib markaas lagaga badbaadaya dadkii ugu dhib badnaa rasuulkii ilaahaiyabuu ahaaba ama ninkii shaacirkii quraysheed ee usoo gebyayey muslimiinta usoo gebyayey ee deetaasi ay keensay xasaan inay u jawaabaan oo awqaada qaarkeed ee in badanna nasabkii iyo waxyaalahaasaa meeshii imanayay oo waana rasuulkii ilaahay in ruma dee bal haabihii labadooda aba walaala ahayn xaggooye walaala kamay ahayn laakiin taasoo e, kale ee isaguna kolley macrifadii uu lahaaiyo iyadoo aada loogu sheegay ayaa kolkol isagoo nasabkiisa wax ka taabanayo haddana dhacaysa inuu ka ilaaliyo rasuulkii ilahay meel unu kaba soo soo galo bal wuxuu arintaasa rasuulka ilaahay markii uu ku soo jeeday fatxumaka ayuu dhexda isaga iyo nin kaloo ilmaantay ahaayeen isna dhib badnaayo waqti muslamo ay walaalahaayeen iyo ayay dhexda rasuulka ilaahay iyagoo dee socdo kulaba kulmeen adigu rasuulka islaamnimo adkoodina waa ka aqbalay way islaameen dee waana tanna soo wada noqday bal markaas waa ah, laakiin intii dabadeed dee islaamkiisa fiicnaaday may dhicin inuu rasuulka ilaahay xataa sare u eego maalintaasna wuxuu hayeyba baqasha isaga hayeyba aakhidum wuxuu hayey bilijaaniya xakamaheeda ayuu gacanta ku hayay dee cabaasna uh, waa og joogay iyo saxaabo kale wa rasuululahi sal lahu ala waslm maxalushaadku waa inkan dambe haddaba xaaladu taas bay ahayd talaqat mawaaziinu binabida warasuullahi xaal rasuululahi sal lahu ala waslam calaa baklati wa abu sufyaan ibn lxaris ibn cabdilmualib aakidun bijaamica warasuululahi rasuulka ilahi walxaal rasuululahi rasuulka ilaahi sal lahu aleh wasalam yaquulu uu leeyahay isagoo de baqashii xaggoodii u soo riyayo nimankii oo soo wada yaacaya dadka badankoodna ayaa eebba ama ay sii jeedaan ayaa rasuulka ilaahay xaggoodiibu usii dadejinaya xaggii cadowga baqalla waa fuushan yahay welibana isma qarinaye wuxuu lahaa ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib maxalushaadku aysan rasuulka ilaahay baa tan lahaa anigu nebi baan ahay oo laa kadiba fii dalik waxa aan leehay sheegayo oo nebinimada cidna wax beenoo ku sugani ma jirto waa rasuul ilaahay soo diray ayaan ahay marka wixii aan sheegayay iyo arintan aan sheeganayo umuurahaasoo dhammina waa run un waa xaq ee kadib maaha ana anugu ibnu cabdilmualib ina cabdimualib baan ahay oo waabu iscadaynaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaanu ibnu cabdilmualib waa awowgii in cabdilaahi buu ahaa mayna cabdulaahi buu ahaa waxay culimmadu yidhaahaan made cabdilmualib isagu waa ninkii sayidkii quraysheed aadna cumrigiisu u dheeraaday carabina ay wada taqaanay si guud loo wada yaqaanay lana xurmayn jiray laakiin aabbihii isagoo yar buu dhintay oo shaaba ayuu dhintay oo ma shuhroobin oo dadka dhexdooda la yaqaanay muu ahaynoo sabuu awowgii waxaweyaan uba la isugu nisbeeyey arrin kalena waxay yidhaahaanba ee iyadoo kaba mid ahaydun waxyaalaha la maqlay taas ee dee kutubta makasiirada iyo balmatalan kutubta dalaa'ilu nubuwayo ay noo soo naqliyaan waxyaal iyadoo ay shuhrowday nebi ka soo bixi doona bal matalan dee bilaada carbeed oo bal carab ah ama bal maka kaba imanaya inuu waqtigiisi dhowaaday ayaa akhbaarta qaarkood khaasatan markii xaba garasho laga saaray yeman oo kale saf ibnu diyazinna uu kursigii kuba fadhiistayoo cabdimutalib iyo rag ay u tegeen iyagoo taa ku tahmiyadaynaya bal matalan ayaa waxyaalihii iyona akhbaarihii mararkaa lala yimi ka mid ahaa inuu cabdimutalib cid tafhiirtiisa oo nebi ay soo bixi doontoo kaleo bal taasnaa bal malaha sheeko iyadna jirtay oo kaleo ay leeyihin culimmadu barhkood ay halkan kuba sharxaan waa taa baraarujinteed iyo bal xusuusintoo dadkii dee waxyaalaha maqmaqlay janna iyadna qayb bay kaba mid ahayde bal adigu taas wey arrin kalena way jirtaayo dee xadiiska bal masalan inooguma suganoo dagaal baa lagu jiraa cadow baa layshayaa marka imaka tan ruuxu dee ismuujintii iyo ina hebel baan ahay iyo geesgii la yaqaanaan ahay iyo waxyaalahaa sababtana waa qayb dee xabigii nafsigahana kaba mid tahay oo iyadu markaa maaha faankii iyo tafaakurkii aan habboonayn ee waqtiyada kale laisu diidayay oo cali bnu abi aalib oo kale khaybar ana aladii samadni umi xaydara wakiila qadwadii qarad oo kale salamat bnu akwac ana bnu walyowm yowm rudaci oo kale dee waanay iyadana waxa weeyaan soo noqnoqotaa taasio ujeedadu marka ay dagaal tahay tahay arinkani dee qayb dagaalkii ka miduu noqonaya iyaduna oo bal taasna waa wax banaanideeda xadiiska inooguma sugan maxalushaahidna waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh intanoo shicira ayuu kuba irshaaday oy dee leeyihiin bal imaka tanna dee ma odhan karno ruux kalea yidhi ma odhan karno eh, laakiin tay odhanayaan waxa weeyaan arrinkan istaan markii horeba soo sheegay oo ah wax marka shicir lagu tirinayo ee kalaam oo ama beyd mawsuun oo dhici karta ruuxna inaanu uba qastin shicir ahaan ee hadalkiisii kuba soo dhacay sa kalaamkan kale sajciga kalaamka caadiga nasriga kuba imanaya taa shaacir laguma noqdo wixiina shicir lagumaba tirinayo bal markaatani ma anfiyayso qowlkii ilaahay kama hor imanayso maa callamnahu shicra wamaa yanbaqii lahu kama hor imanayso bal inta kale intaan axaadiista aynaan gaadhin kollay baabkan inoo socda laakiin horta aan yar wadayna mar yar khulaatayn doona uun xagga mawqifka bal maalan iyo axaadiis aan si wada geysan doono bal shicir se wixii dembi u yimi iyo wixii bal maalan madxi uba yimi iyo siday axaadiisaasi kala xambaaran tahay xadaana isxaaq bnu mansuurin qaala xadaana cabdurazaq qaala anba'na jacfar bnu sulaymaan qaala xadaana haabitun can anasin ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay dakhala makata maka ayuu soo galay xadiidkana waa xadiidka bal markaas sanadkiisu dee inooba sugan yahay jacfar bnu sulaymaan walow aanu raggan kale laba sinayn adubac iyo abu sulaymaan marka la eega riwaayaadkiisa ana nabiya sal llahu caley wasalam dakhala makata maka ayuu soo galay fii cumrati alqadaa'i waa muqaadaadka iyo musaalaxada cumradeedii iyo cumradii heshiiska kuba timi ayuu rasuulkii ilaahay maka soo galay kale cumrat lqadaa iyo cumrat cumrat lqadiya iyo cumrat lmuqaadaat iyo intaba way yidhaahaan lafdigan haddaan alqada nidhaahno ee waxaa u keenayay cumradani cumradii qadaha inay tahay tii lafdigii aladaa didkiisa ahaa oo inay cumro ay qalaynayeen ama ay qadaynayeen ay tani tahay laakiin waxaaba yidhaahaan muxsariin bay ahayn sanadii sanadaa ka horeysay umay suurtogelin oo halkiibay eh, xeraamkoodii ku furfureen halkii ay kuba xeerteen ee xudaybiya nooca caynkaasi ixsaarka caynkaasina dee horta shaaficiyada agteeda oo kale cumro noocaas hadduu ruuxu saas oo kale muxsar yahay oo kale markaa saas ay kuba dhacdo qadahee taa lagumaba laha oo marka waxay leeyihiin dee qado maaha koley shaaficina maruu umuuraha kaba hadlayo kalaamka waa yar dheereeya umuuraha uu soo qaatana ay kaba mid tahay hadday qado ahayd dad la ogyay baa jiray oo aan soo raacin maalintaas aan soo raacin oo dee haddii qadihii laguba leeyihi laazim ahayd way soo raaci lahaayeen oo tiradii maalintii hore ay ku socdeen may ahayn tiradoodan imaka dad baa haay bal dadkii dee khaybar lagu dilay intii udhaxaysay mooye e, bal marka waxaa markaa macnaa ay kuma fasiraan sida dee lafdi kaleba cumrat uu yimi ama cumrat waa cumradii dee musaalaxada oo waxay ku heshiiyeen maalin fidnadii ka horeysayna lagula heshiiyey marka waqtiga inay soo noqdaan oo ay saddex cisho maka joogaan iyaguna ay intaa u baneeyaan oo cumradani markaa waxay ku timi muqaadaat ama musaalaxada iyo heshiiskaasa waa cumrada haddaba oo markii uu yimi taa heshiiskaas kaba dambaysay ee iyaguna ay u baneeyeen saddexda cisho saddexda cishona rasuulka ilaahi asxaabtiisa ay maka joogeen ayuu maka soo galay wbnu rawaxata wlxaal ibnu rawaxata cabdulaahi ibnu rawaxa yamshi uu socdo bayna yadayhi hortiisa uu socdo ibnu rawaxa ayaa rasuulka ilaahay hortiisa socday walxaq huwa yaquul uu leeyahay khalluu bani lkufaari can sabiilihi alyawma nadribkum calaa tanziilihi darban yuziilu lhaama min maiilihi ama can maiilihim mibaataale can maiilihim wayudhilu lkhaliila can khaliilihim anaa rasuulka ilaahay buu hor socday makana way soo galeen kollay markaasna waabay uga baxeen iyagu beydkii waa loo faaruqiyey iyo inihiisii oo waabay uga dukeenba oo markaa waa loo baneeyey heshiiska taa ah saddex ishana taasaa lagu sii heshiiyey hadalkanuu lahaa oo wuxuu lahaa allu macnaa khaali yeelo oo baneeya banilkufaari yaa banilkufaari yadii xadfunidaha xadfan dadkan gaalada ah ilmamadoodiiow waa ilmo de kufriyow can sabiilihi waa rasuulkii ilahay baa damiirku u laamaya dariiqiisa baneeya oo macnaa saa aa yeesheen imakabe u banayseen taa ku sugnaada weeye alyowma maanta waa haddii adee isbadashaan oo oofiba weydaan yaa mata nadribukum kolay markii hore naqriya nadribku baan aqriyayo daruurada shicirkaa taa keenaysay ee ficilka waa ficil marfuuca ee sukunka waxaa keenay uun nadmiga keenaye alyowma maanta ayaan nadribukum idin garaacaynaa seefaha iyo wixii kale lagu dagaalamayay calaa tanziirihi waa tanziirtiisa qur-aanka dee tanziirkiisa iyo dejintiisii taa waa iyadoo taa idinkula jihaadayno aan taas bal waxayaan anagu maanta idin garaacaynaa darban garaacitaan waa masarkaas ama ficilkaa masarkiisii darbigaasoo yuziilu suurinaya alhaama waa jamcu haamatin haamaduna waa madaxa waa madaxyada can matiirihi waa meeshii uu ku sugnaa ka suurinayo makaanki waa luqmihii maqaalku madaxii ka suurinaya dee halkii uu kuma sugnaa ee maxalkiisa ahaydoo luqmihi waa dee madaxyadii baaba ka gurayna ama kortaan kaba gurayna asra hore maqilla waa qaala dee waxa weya qayluushiga ah mastarkeedi weeye oo waxaa la yidhaahaa qaala yaqiilu inta udhaxaysa dee qaaladan hadalkuna qaala yaquulu weeye markan hadgalka ay tahayna qaala iyo qiilu bay noqon mudaarica marka kale waa isla masderkana way ku kala duwan yihin taasi qowlan hadday tahay tan waa dee maqiilan wa qayluulatan baa masderkeedu uu yimaadaa waa waqtigan dee lateeska aan idhaahno la hargalo taasba weeye ee dee ruuxu meeshiisii iyo halkiisii uu tegayo asalku waa taas macnuuna markaa muxuu noqonayaa waa maxalkii dee madaxani kuba yaalay baanu madaxii ka goynaynaa aan kaba suulinaynaa oo darbigaasoo wayudhilu ilowsiinaya alkhaliila ruuxii rafiiqa iyo saaxiibka ahaa can khaliilihi dee markay sidadii iyo dhibti badnaato nin kasta naftiisaa shuqlin waxa hamigelin naftiisu say u badbaadi lahayd oo markaa nin nin xusuusanayaaba yowma tatalu kulu murdicatin cama ardacat oo kale mar markaas waxa nin xusuusanayaaba mama jirto oo markaa khaliilkii iyo saaxiibkii kii uu dad ugu jeclaa in lagu siinayo oo ka fogeynayaboo kaba shuqlinaya taas baanu idin garaacina haddaba taas buu ku gabyayey kolley abyaado kaleoo majmuuciina waa jirtaa riwaayaadka marka laysugeeyana dhowr bayd bay noqon waxaana kolley bal ururiyo isba wada geeye ibnu kaiir tafsiirkiisan suuratulfatxi weeye marka suuradda aakhirkeeda ayuu ku arooriyaa tafsiirkan ujeeda ee bidaaya iyadoo laakiin tafsiirkana waa ku soo arooria suuratulfatxi iyadoo abyaadu intan ay kaba badan tahay iyo alfaadihii laguma wariyay waxyaalaasi kusoo arooriya waa u kartaan faqaala lahu cumaru cumar baa wuxuu ku yidhi yadna rawaaxata ina rawaaxow bayna yaday rasuulilaahi sal llahu alay wasalam rasuulkii ilaahay hortii iyo wa fii xaramilaahi xaramkii ilaahay ayaa taquulu shicra rasuulkii ilaahay hortii iyo xaramkii ilaahay ayaad shicir ka tirinaysaayood kaba odhanaysaa faqaala nabiyu sal llahu alay wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu ihi halli canhu yaa cumaro cumaro iska dah faraa ka qaad weeye falahiya kelimaadkan weeye waa abyaaddan iyo kelimaadkan ayaa asra uga degdeg badan oo fiihim waa iyaga ta'tiirkooda iyo waxyeelkooda iyo iyagii ooba la xanuunsiyo ladambo ay dehagaag u dareemaan asracu fiihim min nabxi nabli leebabka rabyigooda waa iyadoo lala dagaalamayo leebab lala dhacayo jiraxaadkan iyo dhaawacan kelimaadkani ay gaadhsiinayaan baaba kama daran oo kaga adag weye oo taas waa dee waa jiraaxaad nafsi ay xaggii nafsi ah markaa tan baaba kaga daran kaga adag oo kaga marka la eega nikaayada iyo waxyeelka iyo say u raadiinaysay u taabanayso tan baa kaga darane faraa kama qaad buuyno dee jiraaxa ku simaani lahalsii aamo walaa yatamuhuma jaraxa lisan wataan shaaciri baydho sinan waa dee warmihii iyo waxyaalahaas nabaradoodu way bogsadaan laakiin wixii uu carabqoomay isagu isma yimaado ma bogsado waa boog dee dhici karta ruuxa muddo dheer haysan kartaba haddaba tan baa kaga daran oo kaga adeegadaa ayaa rasuulka ilaahi bal xadiidka tirmidi jaamiciisana waa ku wariyey siduu halkan uga wariyey arrimo way ka dhacday tirmidi oo ah inuu halkan dee hadalkuma laha ee jaamica uu yidhaaho soo naqliyo bal riwaayo uu yidhaaho waxaaba ah halkan in la yidhi kacab buu ahaa markaasuu idhaa dee taas baaba sawaabo oo isaga ibnu rawaaxa waqtigan ma noolaynoo waxa lagu dilay muuta kolay nusooyinkiisa qaar qaabsata nusadiisa mashhuurka waastii kuma sugnayd muutaa laguma dilay kollayna waa dee inay insaan waxa laga waayo qalad kama lagama waayo ruux a'immada waaweyn wuxuu ka dhicina mama jirto dee waana arrin qariiba inay kama dhacdo ibnu rawaaxa markaas ama dee waa sanadii sanadaa ka dambaysay muuta ahayd sanadii toddobaatani weeye sanada uu ku dhintay taasahde waa wahm caduu ka dhacay unbad imaamkaas kaba dhacay oo dee bal maalan hadaladiisa meesha yimiye waxaan leeyahay ciddii bal tirmidi taa kuba aragtay dee hadalkaasi waa hadal mutacaqaba sahwina iyo dee ama waham ama qalab ruux ama basharoo ka badbaadayaana maba jirta ama kabiir axad isagaaba yidhaaha tirmidi kitaabkiisan yare cilasha ee kitaabkiisana laba socdo gaar ahaana ibnu rajab iyo sharxa fiican aanu kuba sharxay ee kolay tirmidi buu wada sharxay sharxi kale ayaan lahaynba oo waqti la og yahay oo sideedii boqol iyo waxyaalahaas ay ka dhacday ee niman markaas taymuraanki markii uu soo galay dimashqiya ayuu gurtay kitaabkaas oo labaataniyo mujalad ahaa kolay kitaab aad u heer sare ahaa waa idihii lagama hayay oo waa cilasha ugu dambayso imaka labada mujalad ay kuwa madbaceeyeen iyo malaa waxoogaa yaroo qibca libaas ka mida kitaabka lagama hayaa wuxuu kaba mid ah un sharxa uu tilmid kuma sharxo isagaa dee halkaa kuma idhaa kitaabka uu sharxay oo kale laa yaslamu dee waxa weeyaan min alqaladi kabiiru axad oo ciday kama badbaado oo qalad waa iska jiraya bashar waa kama dhacaan taasiyad waa mid arintan kale ee bal maalan inoogu sugan naabal xadiidka ee rasuulkii ilaahay hortiisiibaa shicir lagama tirinayay bal waa kan yidhiba markay jihaad iyo arinteed noqotay uu cumar oo malaa yar qoonsaday islahaa malaa shicir halkan munaasib kuma aha rasuulka ilaahay hortiisa munaasib kuma aha taa uba diidayba weeye bal haddaan iyadoo axaadiis ay noo socoto kuwo kalena ay noo socdaan insha allahu tacaala iska yar khulaasaysano horta shicirku wuxunbuu kaga mid yahay kalaamkan kale ayuunbuu kaga mid yahay xadiis kalena wuxuu kuba yimi shicirku waa kalaamo xasanuhu xasanu qabiixuhu qabiixun kiisa fiicani waa fiican yahay kiisa xumina waa xun yahay bal xadiidka saxiixana rasuulka ilaahay wuxuu ku yihi inna min ashicri la xikmatan shicirka waxaa ka mida ah xikmad macnaa waa xikmaduna waa qowlka ama dee hadalka runta ah ee waxtarka ah ee ruuxa anfaca xumaxumaan iyo safa kaba joojiya ayay xikmad xikmadu tahay oo asalka hore xikmadu bimacnaheeda ah manci ah waayo wixii safaye wixii xumaana wixii kaa joojiyoo dhammiba xikmad buu noqonaya bal horta taasna way jirtaaye axaadiisna waata kuba timi dembigiisa kuba timi rasuulka ilaahay inoogaba sugan tahay inuu yidhi iyadoo ruuxa ay malaxidhaamiso ayaa uga khayr badan isagoo dee shicir qalbigiisa kama buuxsano taasna waa rasuulka ilaahay xadiiskii bal markaa waxa adigu arintu ay tahay shicirka aaliban ruuxa badsadaan horta been si uga badbaadaa way adkaanaysaa ruux bay isqabanayaanoo dee ruuxii un hadduu doono uma gabyayo macayo qabiiladii oo dhan buu caaya waxaana rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaam aleh xadiidka sanadkiisu xasan yahay oo bukhaarina adabkiisa ku wariyay ibnu maajahna ayaa muxuu yidhiba oo dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dadka waxa ugu been abuuran badan waxa weeye rajulun haaja rajulan fahaja alqabiilata biasriha nin nin la caysamaya ama ay isu gabyayaanoo qabiiladii o dhan dee waa dadka shaacir had iyo goor shaacir yahay qabiiladii o dhan wada caaya caafiya oo bal maalan markay taa noqoto hajwigaas ruuxaan hajwi mudan dee hajwigii meesha uu imanayo ruuxaan ammaan mudan hadiyo goor ifraadna waa jiraaye lagu xadgudbo oo lagu xeeldheeraado ammaantii ruuxaan iyadana taa mudan adigu ifraadkii madxiga iyo hajwigaa ruuxaana hajwiba mudan oo kale iyo waxa weyaan hadiyo goor waxaaba yidhaaheen bade axsanu shicri akdabu shicirka waxaa ugu macaan ka ugu been badan ayaa ugu macaaneen hadyadoo waxyaaladee mubaalaqaada oo beeni markay laba socoto oo kale marka ay waxa weyaan waxaad u kulansaday shay baatila shay xun ay tahay kaasi kaa madmuum kaa weeyo kiisa yar iyo kiisa badanba madmuum bay noqonayaan laakiin haddii aan waxyaalahaasi jirin ruuxana wax ka qaalib noqday oo dikrigii ilaah daacadiisii ka shuqliyey aanu ahayn oo bal matalan dee wuxuu shicir iska nadiifa umuuraha maxduurkiina ma kulansan muu kulansan ee mubaax buu noqonaya kalaamkan kaluu la mid noqonaya haddii bal maalan isagii waxtarba uu leeyahay oo sanoo kale dee jihaadadaa lagu jihaadayo kale wanaag dadkii loogu sheegayo xumaan lagaga joojinayo bal taasna waxaabay noqotaa dee mustaxab inuu noqdo oo kale ayuu noqonayaayo bal kolley axaadiidtaa culimmadu siay isugu geeyeen kan isagu dembigiisa ku yimi iyo ka ammaantiisa ku yimi bal taas bay noqon oo dee noocyadaana madmuun buu noqon waxa kalena kolna mubaax buu noqonaya kolla bal dee wax mustaxaba ama mamduuxa u noqonaysa dee ibnu rawaaxa shicirka ay tirinayeen ama shicirka kale mawaacid iyo dadka wax wax u taraya oo loogu sheegayo oo anfacaya adduunyadooda iyo aakhiradoodaba loogu sheegayo bal markaa taa lagu tusaalaynaya isagana dee wax mamduuxuu noqonaya bal markaa koley shicirkii guud ahaan taasba weeye buhaarina dhowr baab buu u yar dhigdhigtaayo xataa taraajimihiisu ay dee umuurahaas oo kale ay yar tilmaamayaan oo bal maala axaadiitana qayb dhan baan kolay meelaheenan kaba maqan xadaana cali bn xujrin qaal xadaana shariiku can simak bni xarbin can jaabir bn samurata qaala anahu qaal jaalastu waxaan la fadhiistay annabiya sal llahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay akara min miati maratin boqol goor in ka badan baan rasuulkii ilaahay laba fadhiistay wa kaana asxaabuhu asxaabtiisu waxay ahaayeen yatanaashaduuna shicra ambina waa saxaabi oo kolley saxaabi weyn ma aha laakiin dee in badan baa rasuulka ilaahi mujaalasooday buu yidhi asxaabtiisu iyagoo majliskiisa la joogo shicirada way tirin jireen oo dee shiciradii imaam ibnu sayidinas la yidhaaho oo qarnigii sideedaad dee madaxyadiisii iyo de qarnigii kolley toddobaadna waxbaa kasoo gaadho kitaab siiro ah oo dee madbacaysan baa le matalan cuyuunul asar la yidhaahana leh ayaa kolley malaakaakista kitaabkiisan kale aynama soo gaadhin baaba suurtagale wuxuu uriyey mujalad dhan saxaabadii rasuulkii ilaahay bal wixii shicire laga soo naqliyey alla ninkii shicir lagama soo naqliyo inaha mujalad dhan bay gaadhay bal umuuraha ururintiisii iyo tatabuciisii marka iyagoo majliskiisii jooga ayay shicirka soo qaadi jireen ku inshaadi jireen wayatadaakaruuna waxay ka mudaakaroon jireen ka sheekaysan jireen boy markaas ka wada faalloon jireen ashyaa waxyaalo min amriiljaahiliyati jaahiliyadii arrin dhaqankoodii de waxyaalihi ay soo mareen oo marka dambe ay islaba yaabayaan waqtiga hore wax caadiya ah ha u ahaatee walxaal waa rasuulka ilaahay saakitun uu aamusan yahay way qusasri jireen wa rubamaa tabasama macahum waxaaba dhacaysa inaa rasuulka ilaahay awqaadda qaarkeed inuu la buusoodo mar xadiidkan tirmidiyaba kitaabkiisan iyo jaamicaga waa inoogu wariyey nasaa-ina waa wariyey de shariikulqaadina waa ku jiraay laakiin xadiidkan habeen kalena soo qaaday baa jiray oo saxiixa muslim ku sugan oo macnaha leh oo rasuulka ilaahi salawaatulahi wasalaamu caleyh isagoo salaadii subaxba kaba baxay uu fadhiyayay oo asxaabtiina ay la fadhiyeen oo kolkolku umuurtii jaahiliyada ay soo qaadayeen ashcaarta ay soo qaadayeen inay qosqoslayeen oo hadde marka waxyaalaha hore ay soo qaadaan ama waxyaalihii la yidhiyo dee shicirkii markaasna maxaa dhacaysay rasuulka ilaahayna dee waaba isagoo dee dhegaysanayay oo la joogay oo laba fadhiyay ayaa wuxuu isagu dee kama siyaadinaya inuu ilkaha caddeeyo ama uu muusoodo koley xadiidkaas baanu la macno yahay haddii xadiidkaasna dhadhankiisa maqal kuma sugan yahayo markaa shicir la insheego dadkii horeba shicirkoodii ha noqdo haddaanu wax dee aanu kulansanahayn bal maalan taasi dee dhib ma laha ruuxuna aanu ku shuqloomin oo dee dikrigii ilaah iyo daacadii iyo aanu kaba shuqloomin oo saa dee waxawey washucaraau yatabicuhum lqaawuun taasoo markaasa ila ladiina aamanu wacamilu saalixaat taasoo dee markaa siaa dee dadka iyagu muminiinta ahaayee dee ilaahay wadakar allaha kaiiran in badan dikri dikrigii ilaahay badsaday dadka muminiinta waxaan qaalib aanu u noqon kaas shicirkooduna dee marka la eego waxa uu xambaarsan yahay wax sakhiifo ah oo oo xumaan faafinayaan u noqon ama in dad bal matalan isku diraya dhibaato kala keenaya waa shay jaa-isa xadaana cali bn xujri qaal ahbarana shariiku can cabdilmalik bni cumeyrin can abi salamata can abi hurayrata can nabiyi sal llahu alay wasalam anahu qaal waa xadiiaynuma dhoweyd soo marro oo lafsi kale iyo riwaayo kaluu leeyahay xadiidka asalkiisu saxiix weeye waa taa riwaayada horena saxiixayn bay inoogu sugnayd tanna deesane waa markaan eegno shawaahideedaa kale ayay saxiix inoo noqonaysaaye ashcaru kalimatin kelimata ugu shicir xagga marka la eego ugu xeedeer gabaynimo kelimadaas markaasoo takallamat ay ku hadashay biha iyada alcarabu kelimadana waxaa imaka halka macnaheediiy waatan markii dhaweyd soo sheegnay kelimatu labiidin ninkii labiid la odhanayay ee reer bani caamir kelimadiisii weeye alaa kullu shayin maa khala allaha baadilu oo xadiiskii horena waxaa inoogu sugnaa ta ugu run badan inay tahay shicirtaas laguma hadlo oo taasay carabi kuma hadashay waxa weeyaan tadna marka la eego shicirnimo ta ugu xeel dheer xagga marka la eego waxay kulansanaysa inay tahay ayaa xadiidkana yahay oo dee kolleyba bal ammaantii ayaa inooguba sugan sidaa soo sheegnayna wuxuu tiriyeyba qabla alislaam xadaana axmed bnu maniicin qaala xadaana marwaan bnu mucaawiyata can cabdilaahi bni cabdiraxmaan iطaa'ifiyi can camr bni shariidi can abiihi qaala anahu qaal axmed ibnu maniici koley malaa waxba isagama sheegayno sheekhu dadkii uu riwaayadooda badsaday kitaabka kale iyo kaba weeye waana nin imaama marwaan ibnu mucaawiyatana waa nin atbaacu taabiciintii ka mida oo marwaan ibnu mucaawiyata ibnu alxaaris ibnu asmaa oo reer fasaare ah waana nin siqa ah oo caalim ah walow la yidhaaho xagga marka la eega asmaada shuyuukha maaha tadriiskii isnaadka tadliiska idhahan tadliisu shuyuukh ayuu laba iman jiro magacyada sheekhyada ayuu tadliiska kal kuba samayn jiray laakiin waa nin iqa ah oo iqaatu ruwaad kaba mida ah. qolooyinka dambana cabdullahi bn cabdiraxmaan adaa'ifi iyo camr bnu shariid iyo aabihiiba kollay kitaabkeenan tirmidi buu ku sugan yahina jaamiciisa kuma sugna walow ragga kale ay la wadaagsadeen dee muslim iyo qolooyin kaleba ay la wadaagsadeen marka cabdulaahi ibnu cabdiraxmaan adaa'ifi isagu waa nin cabdulaahi ibnu cabdiraxmaan ibn yacla bni kacba ayaa la dha dhexlaayo waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid ahaa camr bnu shariidna waa nin taabici taabiciintii dhexe kaba mid ah aabbihiina waa saxaabi aabbihiina marka la eego xaakim xajar bay meele kaba dhacday mujaladka labaatobnaad inuu yidhi shariid ibnu aws baa laydha walow lagu tiriyo tahay wahab xaafid kaba dhacay inay tahay waxay dhahan shariid ibnu suwayd baa laydhaa wuxuu yidhi markaas saxaabigaasi baacaturidwaanna waa joogay qaala kuntu waxaan ahaa ridfa rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay baan fankiisa saarnaa wiifangeliyo ujeedadu raaxilo uu fuushanaa ayuu xagga dambe isna ka saarnaayo rasuulkaa qaaday ee daabadna hadday laba ruux wada karayso ama saddex wada karayso dhibi aanay ugaba imanayn jaa weeye taasi oo rasuulka ilaahay bay kaba dhacday fa isagaana ka dalbaye waxaan u inshaaday rasuulka ilaah u tiriyey wey waan tiriyey miata qaafiyatin qaafiyada wuxuu uga wadaa maanta miata beytin waa boqol beyd oo min qowli umayata bni abi salt ninka umayat bnu abi salti la odhanayay shicir sirkiisii kaba mida ah. waa ninkii uu markii dhaweyd soo maray inuu yii rasuulka ilaahi wuxuu u dhowaaday inuu islaamo boqol bayd abyaadiisaasna waa shicir kulansaday ama ilaahay subxaana wa tacaala ammaantii iyo aayaadkiisan kawnigaa ka warankeed aakhiro iyo umuurahaas iyo bacdi iyo umuuro adugu waa shicir xikmo badan lahaa ayuu ahaa iimaan xambaarsanaa taas maalan rasuulka ilahi yidhi inuu islaamo uma dhowaaday xadiid daciifa ayaa wuxuu kuba yimid amana shicru kafara qalbu manaa shicirkiisi uu rumeeyo shicirkiisi waa shicir iimaan marka la eego wuxuu kulantanayo laakiin qalbigiisii baa gaaloobay ad xadiiskuma sugnaa laakiin dee laftiga soo hore ujeeda waa shicirkiisana wuxuu xambaarsanaa bayd buu baybayd buu ugu inshaadayey rasuulku markaa muxuu yidhi saxaabiga la yidhi kulamaa mar kastoo anshadtuu aan rasuulka ilaahay u tiriyo baytan bayt u tiriyo qaala liya nabiyu sala allahu calayh wasalam hiihi ayuu odhanayay macnaa isiyaaji falwad haye sii wad buu odhanaya rasuulka ilaahay kolay laftiganna waxay u timaadaa markaa ziyaado shay mucayana khaasatan haddaan la tagweynin xadiis iyo marka warka iyo waxyaalahaas bay la iman jireen oo isticmaali jireen haddaba marka uu xadiis mucayana ama wax mucayana uu leeya sii kordhi ayay tani timaadaa ama ay la isticmaalaya haddii laakiin ay la tanwiiniyo waxay idhaahaan waxay noqonaysaa waa dee wax mucayana ma noqonayse waa waxgii dee bal warka wadu u baabay iska noqon haddaba rasuulkii ilaahay baa markuu bayd ku inshaadaba bayd tiriyaba wuxuu odhanayay cibaaradan kelimadan hihi buu odhanayay macnaa sii siyaadi waaya xataa anshadtuhu ilaa aan u inshaado rasuulka ilaah u tiriyey miatan yacni beytan boqol beyt faqaala nabiyu sal llahu calay wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi inkaada inuu shaniya waati mukhafafada idan ka soo hadalay kaada wuxuu u dhowaaday la yuslimu inuu islaamo inuu islaamo ayuu uga dhowaaday marka leega shadalkiisu wuxuu xambaarsan yahay waraad umuuraha uga soo wadaauga soo hadalay xadaanaa ismaaciil bnu muusa alfazaariyu wacaliyu bnu xujrin waalmacnaa waaxidu macnuu waa mid keliya qaanaa waxay yidhaaheen markaa maxay tahay laba sheekh buu ka wada warinayaa maanta tirmidi xadiidkii mid waa ismaaciil ibnu muusa alfazaari midna waa ninkan aynu marar badan soo marnay oo boqod buu ku dhowaaday oo laba boqol iyo afar iyo afartankii hijraduna waa dhintay waana nin xaafid ah caliy bnu xujrin marka wuxuu ka cabiray waa cibaaradan baa dee walmacnaa waaxidun oo ujeedadu xadiidkan way wada wadaagsadeen sheekhyo kaliyay ka wada maqleen laakiin marka la eego dee kana gooni buu uga maqlay kana gooni buu uga maqlo alfaadooda lafdigooda ayaa meelo qaarkood tafaawut iyo farqi u dhaxeeya markaasaa wuxuu leeyahay xadiidka macnihii ay leybal macnihoodi waa mid laakiin lafdigu waa kala duwan yahay kii lafdigu lahaana inoomuu sheegin laakiin kol haday labadoodii wada magacaaban tahay bal markaa dhib ma lahay laakiin suuradan oo kalea waxa yar adag haddii dee inagoo kaloo warinayna inta mid tuurno aan kii kale kaba warinay suurtagal tahay lafdigiisii inaanay noqon walow taasna riwaaya bilmacnaa ay noqonayso ayay dee kolkol la yidhaaha waaba la yska almacnaa waaxidun waxa weeyaan xadiiskii imaka kii lafdiga lahaana inooma sheegin waxaana inoo cabuun inaanay isku lafdi ahayd inuu lafdigii talfiiq ku sameeyey iyaynu mid ahaan lafdigiisii uu keliyahayna arintu inooma kala cadda ee wuxuu leeyahay macnu waa midoo kolley waxaa cibaaradan soo yar celceliya sunantiisa ku soo celceliya imaamkan abu daa oo kale oo intusan oo kale uu dhigtuu kolkol almacna bes intaasuu kuba dhaafaya isagoo waaxid odhanba ama dee alfaada kuba dhowdhow adigu bal markaa waa istilaaxaad ama isticmaalaad uu yar isticmaalo ka badsado oo uu badsadoba abu daauud kitaabkiisa قال waxay dhaheen xadaثna cabdالرحمن بن أbي الزناad عن هiشام بن curوة عن أبيه عن cائشhaةa qاaلت أنha qاaلت caaisha waxay tidhi kaana rasuululahi sal llahu alh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu a yadacu mid dhiga lixasana bni haabitin xasan ibnu haabit mimbaran mimbar buu u dhigi jiray filmasiihi masaajidka dhexdiisa yaquumu calayhi uu isku taagayo korkiisa uu isku taagi qaa'iman xaaliga isagoo taagan oo macnaha isagu korkiisu ku joogsanaya mimbarka yufaakhiru isagoo faantamaya weeye can rasuulilaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay xaggii kama faantamaya oo macnaa waxa weeyaan wuxuu muujinayaa rasuulka ilaahay mafaakhirtiisii iyo waxyaalihii uu kulansaday iyo taas geed kale nimankan cadowgiisoo dee quraysh markaa ahaa oo dee rag ka midoo abu sufyaan iyo rag la mid ahaa ibnu zibcar iyo adagu raggii soo wada islaame bal waxa weeyaan ay soo sameeyeen ayuu iyagana masaaribtooda iyo ceebahooda iyo waxyaalahaas ayuu sheegayey ee islaamkana rasuulkii ilaahiyo taasna mafaakhirta iyo wanaagga ay leeyihinna waa muujinayeyo marka arinkana arin jihaad weeye dee waa carabkiisu ku jihaadayey haddaba yufaakhiru isagoo laf dee faantamaya ama dee rasuulka ilaahi xaggii ayuu dee daafacaya sayno ama laftiga kaleba yahay can rasuulilaahi sala allahu calay wasalam aw qaala waxaa buu ihi raawigii yunaafixu isagoo daafacaya weeye makaalkan oo wuxuu daafacayey rasuulkii ilaahay buu dee wax weyaan iyagina waa u gabyayey oo gees kalena dee wixii ay gabigoodii ahaana waa ka jawaabayay isagoo ku burinaya waxyaalihii ay yidhaaheen ee umuuro badanna alxamdulilah maanta waa inoo maxfuud oo dee kutubta inooguma sugantay bal shaciradii waqtiyadaa la tiriyey ama dagaalada dabadood haba noqoto dagaalkii bedel iyo khandaq iyo ama kii kale waqtiyada kale lama odhanaya inta badanna waxay u badan yihiinba waqtiyadaa ay kala dhaceed mashaahid gabayadii laysu tirtirinaye yunaafiu can rasuulilahi sal lahu al wam markaaba shakiga raawi faakhirinaya an yunaafiu wayaquulu waxaanu odhanaya rasuululahi sal lahu al wasalam rasuulka ilaahay in allaha ilaahay yu-ajidu wuu xasaana xasaan biruuxi waa malagii jibriil ruuxu waa bahaarada ee waxa weeyaan ruuxeedii oo dee wuxuu la imanaya waxaan xayaato alabadiya ay kula sugantao ambiyada soo gaadhsanaya waxyigiiba isagaa ruuxulqudus labaydha kaas baa ilaahay kuba xoogaynaya ayuu odhanayay maa yunaaficu inta uu daafacayo maadi waa tii mastariyad ahayd aw yufaakiru ama uu faantani can rasuulilaahi sal allahu alay waslam rasuulka ilaahi xaggii intaa uu rasuulka ilaahay daafici intan uu gaalada carabkiisa kula jihaadayo waxaa xoogaynayaba jibriil bal dee waxaa lagu ilhaaminaya carabkiisii lagu soo tuuraya cibaaraad aad u heer sarreeya aad u xeel dheer oo de ayaaba kolkol carabkiisii laguba soo tuuraya gebagiisii noqonayaba bal haddaba intaa uu isagu yahay kaa jihaadkaa ku jira kaa nifaax dee munaafaxada ama mufaakhirada kuma jira can rasuulilaahi sal allahu caleh wasalam waxaa xoogeynaya jibriil buu odhanayay oo dabaltani de waana gabaygii gaarkaa ah, taasi waa gabay ka duwan gabayadii kale kaba duwan xadaana ismaaciil ibnu muuse caliy ibnu xujrane way ka dhacday nuskadayda intan he waa sanad uun xadiidkii hore leeyahay maba qorne adigu dushaana qalin ku qore xadaana ismaaciil ibnu muuse caliy ibnu xujrin labadoodiba waa kuwii hore qaala xadana bn abi zinaad can abihi can curwata can caaishata radi allahu canha can nabiyi sal allahu alay waslam mila waa xadiidkii hore uun markii hore waxaan soo aragnay ibnu zinaad ayaa ma cabdiraxmaan ibn abi zinaad baa hishaam ibn curuw ka wariyay imakana aabihii baa soo galay halkii hishaamna uu kaba baxay riwaayadasta iyo taalla oo hishaam baa kaba baxay adigu raawin baa raawi bedelay weeye xadiiskuna waa kii hore una waa kii hore ayuunbu laa mudiyay allah subxana wa tacala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت